bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin amaa bacdu baabu sabri waxaan soo haynay kitaabkii riyaad asaalixiin min kalaami sayidi almursaliin lilimaam abi zakariya yaxya bni sharafin annawowiy raximahu llahu tacaala qaala alimaamu annawowiyu raximahu llah baabu sabri sabarkiiba u baab yahay sabarka luqada waxaa lagu yidhahdaa alxabsu xabsi eh, ayaa la yidhahdaa xabsiga naftoo la xabiso ayaa luqada lagu yidhaahdaa eh, sharciguna waxaa weeyaan marka nafta in daacada lagu xabiso macaasida laga xabiso iyo qadarkii yacnii eh, qadarkii waxyaabaha alla subxaanahu watacaala uu qadaraayo ee balaa masaa'ib ama wax kale ah in markaas ayagu lagu in lagu sabro ayagana nacam oo naftii marka la duldhigo lagu xabismo lagu xabiso sidaas ayb anwaacda sabarkuna inaha saddexdaa ayay u qeybsantaa saddexdaas nooc weeyaan sabarka asabru cala aaacati daacadoo lagu sabro wasabru can almacsiyati macsidoo laga sabro iyo wasabru cala alqadaa'i waalqadar aqdaarta iyo qadaha iyo oo lagu sabro saddexdaas ayuu u qeybsamaa qowluhu tacaala wasbir lixukmi rabbika intaasba way soo gelaysaa wasbir lixukmi rabbika rabbigaa xukunkiisa ku sabar marka la leeyahay saddexdaa noocba way soo wada gelayaan nacam sabarku marka kan daacada lagu sabro iyo midka macaasida oo lagu laga sabro labadaas waxaa weeyaan waay way sahlan tahay sida sheikhulislaam ibnu taymiya raximah llahu tacaala uu leeyahay laakiin sabarka asabru cala alqadaa ama qadaha waxyaabaha ilaahay subxaana wa tacaala uu qofku u qadarayay balaayooy masaa'ibta iyo isugu jiro kheyri alla iyo sharba alla waa qadaraaye waxyaabahaas marka masaa'ibta bani aadamka uga imaanayso weliba ayaa aad iyo aad u dhib badan saasuu dhahaa oo sabarka dambe nooca saddexaad ee asabru cala alqadaa'i waalqadar labaa loo kala qaybiyaa mid bani aadamkuba uusan sabab ku lahayn kaasoo kale marka waxaa ka mid a qofkiio maalkii ka baaba-o oo ka dhintaan oo kale waxyaabahaasaa ka mid a nacam taasoo kale weliba qofku waa ku sabri karaa maxaa yeeley wuxuu og yahay bani aadam isaga lamida in aynan sabab sababtiis aynan ahayn ayuu ogyahay laakiin midka isagu marka bani aadamku ay sabab u noqon karaanay sabab u yihiin kaas weeyaan marka midka uusan dadku aynan aadka ugu dhibka ah sababtana waxa ay tahay qofku ma jecla yacni bani aadamku waxaa iskaga rakisan ama iskaga abuuran yacni aarsiga iyo yacni naftiisa inuu u intiqaamo u aaro wax ku samaysan weeyaan marka taas inuu qofkii iskaga tago oo iska daayo oo ka doorto yacni sabar oo ka qaato mas'ale sahlan marka ma aha noocaan dambaana marka ambiyada ilaahay lagu imtixaanay oo ambiyada ilaahay saad ogsoontihiin dadaa lagu imtixaanay dadkiibay dhibaato iyo shiddo fara badan kala kulmeen maca daalikana naftooda uma aari jirin sida rasuulka caleyhi salaatu wasalaam lagu tilmaamay maa kaana yantaqimu linafsihi naftiisa uma aari jirin ee ilaahay unba u aargudi jiray oo ilaahay unba u aari jiray soo ma garan taas dambe marka ibnu taymiya raximahullah wuxuu yidhi caaqibada sabarkaas dambe caaqibatuhu nasru nasri iyo tamkiina ka dambeeya midkaas dambe nacam waana midka ilaahay subxaanah watacaala rusushiisa ugu gargaaray ee nebiguna uu tilmaamay in nebi ambiyada alle ka mida inay dhibeen dadkiisa xataa admoohu ilaa ay kaga dhiigeysiiyeen wahuwa yamsaxu dama can wejhi dhiiggii oo wejigiisa ka tirtirayo u dhahayo allaahuma akfir liqowmii fa inahum laa yaclamuun ilaahu dadkayga u dhaaf oo ha ciqaabin yani tan ha ku ciqaabin fa inahum laa yaclamuun maxaa waxba ma oge nebigana waa u dhacdayba taas rasuulka caleyhi salatu wasalaam isaga laftirkiisa waa lagu sameeyey taasoo kale waxyaabahaas dhan marka waxa ay yan noocaas dambe waa nooca ugu eh, yani adag weeyaan noocyadaas marka nooca ugu adag waxyaabaha looga gudbi kara ama asbaabteedana sheekhu wou daba dhigay oo waxyaabahaas marka wax badan buu ka tilmaama waxaa ka mid a awalan dembiga qofka inuu dembigiisa fiiriyo maqaamu mushaahadati dunuub dunuubtiis inuu arko ee uu yidhaahdo dadkan wax kale laguguma salladin ilaa waxaa lagugu salladay dunuubtaada adiga wamaa asaabakum min musiibatin fa bimaa kasabat aydiikum wayacfuu can kathiir markaa ilaahay oo u toobad keena marka isla markaana waa inuu khalqiga u arka inay yihiin aalad ilaahay unbaa subxaana wa tacaala kugu diri kara adig khalqigan waxba iyagu aha marka allihii aad dembiga ka gashaa kugu salladay dadkan nacam marka inaad isaga u toobad keento oo aad isaga usoo toobad keento isaga u laabato taas ayaa marka eh, muhimaddu ay ahayd soo ma garanin kaas dambe marka dadku waa dhibayaa nacam taas dambe yacni dadku badanaa way dhibaysaa marka cali bn abi aalib radia allahu canhu waxaa laga wariyey alaa laa yarjuwanna axadun ilaa ilaa rabbahu sooma kasin midkiin yownan rajaynin ilaa rabbigiis mooyaane walaa yakhaafanna ilaa nafsahu ilaa yani walaa yakhaafanna ilaa denbahu dembigiisa maahan wax kale yownan ka cabsanin dembigiisa un ha ka baqo saasuu dhihi jiree nacam sheekhulislaam ibnu teymiya raximahullahna wuxuu yidhi meeshaas markuu joogo sababkaas qofka inuu qofkii sababtaas fiiriyo ee ilaahay u toobad keeno qofkaasi falmusiibatu fii xaqihi nicmatun qofkaasi musiibadii nicmay u noqonaysaa laakiin qofka aan fiirinin ee ku mashquulo un musiibadii ee uun kaga mashquulo dembigiisii iyo alle inuu usoo laabtay ee kaga mashquulo waxa uu yidhi qofka isagaa waxaa weeyaan fa huwa yacnii fa huwa musaabun waa qof la asiibay xaqiiqatan loo asiibay nacam soo makasin kan waa ka faa'iideysta musiibada kale laakiin kama faa'iideysanin nooca kalee labaad waxaa sababka kalee labaad yacni qofka uu milicsadaa waxaa weeyaan qofku inuu arsiga iyo yacni naftiisa u intiqaamo waxa uga waxa uga go-aayo inuu fiiriyo iyo wax ajar uga tegaayo inuu fiiriyo ajriga uga tegayana waa weyn yahay sababto ilaahi subxana wa tacala wuxuu yidhi walcaafiina can innaas dadka mutaqiinta markuu ka hadlayo wasaaricuu ilaa makfirati min rabbikum wajanati carduha asamaawaati waalardu uciddat lilmuttaqiin aladiina yunfiquuna fi saraa'i waaldaraa'i waalkaadimiina algayda waalcaafiina can innaas aayaddii kale waxaa id walaman sabara waqafara ina dalika la min casmi alumuur waxyaabaha loo qasdo waayo umuuraha waa weyn weyaan sidoo kale ilaahi subxaana watacaala wuxuu yidhi waxaa sidoo kale faman cafaa wa fa ajruhu cala allah qofkii iska cafiyo wax hagaajiyo fa ajruhu cala allah marka ajrigaa weyn ee qofka uga dhumayo hadduu fiiriyo ajrigii oo hortiisa keeno waa sabraha markaas oo naftiisii xoogaa dib buu u celin karaa ayuu u celinaa nacam sababka kale yani uu sheegay waxaa weeyaan inuu fiiriyo nufuusta nafta ugu qiimaha badan naftee waayo waa nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam naftiisa maca dalika waxaa lasoo guuriyey maa kaana yantaqimu linafsihi naftiis inuunan u aari jirin naftiisa uma aari jirin oo uma aargudi jirin rasuulka caleyhi salaatu wasalaam haddii marka nufuusta nafti ugu qiimaha badnayd nafteedii aynan u aarin adiga taadaa ka liidata marka nacam taada way ka liidataa dabcan marka maadaama taadu ay ka liidatay hooseysaba waxba ha u aarin marka iska daayo waa nebiga kaga daya caleyhi salaatu wasalaam nacam waxyaabahaas marka waxay tahay waxyaabaha kale waxa weeyaan uu keenayo cafiska iyo waxyaabahan asbaabta kale waxay tahay wuxuu sababaa dadku inay isjeclaadaan oo keena nacam oo qofkii cadowga ahaa yacni qofkan marku arko isagoo aan la yacni cadowtinimada la wadin oo kale marku arko waxaa laga yaabaa inuu usoo laabto oo marka qofkaani uu jeclaysto marka nacam idfac bilatii hiya axsan faida aladii beynaka wa beynahu cadaawatun kaanahu waliyun xamiim ayb marka weliba yacni qof kastoo uma sahlana qof kastana uma sahlan walaa yulaqaaha ila aladiina sabaruu wamaa yulaqaaha ila aladiina sabaruu wamaa yulaqaaha ilaa duu xadin cadiim ayb marka asbaabaha dhinahaasu ka sheegay kitaab qaacidatun fi sabri layiraahdo sheikhulislaam uu leeyahay qaacidatun fi sabri ayaa la yiraahdaa waxayna ku jirtaa rasaa-isha ay daabaceen daaru caalam alfawaa'id oo aathaar ibni teymiya aathaaru ibni teymiya ayay ka mid tahay rasaaishaasi ku jirtaa risaalo marka aada u faa'iido badan oo sabarka uu ka bixiyey waay sheikhulislaam ibnu taymiya qaala allahu tacaala alla waxau yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu yaa ayuha hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyo isbiruu sabra wasaabiruu sabartama oo cadowgii la sabartama yacni dadka dadka la sabartama nacam musaabaradu labay ka go'daa daa waa wax yacnii laba ka guntamayo yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyo isbiruu sabra wasaabiruu sabartama wa qaala tacaala alla waxau yidhi walanabluwannakum idin jaribne oo idin jarribnee bishayin baan idinku walanabluwannakum bishayin baan idinku jarribaynaa on idinku imtixaanaynaa oo min alkhawfi cabsi ah waaljuuci baahi ah wa naqsin nuqsaamin yarayn min alamwaali maalkii la idinka yareeyo laidinka nuqsaamiyo waalanfusi nafafyaalkii la nuqsaamiyo waathamaraati mirihii la nuqsaamiyo wa bashir u bishaaray alsaabiriina saabiriinta u bishaaray kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala u sabro u bishaaray sidaasaa marka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi ayb marka wuxuu yidhi alla subxaana marka waxbaan idinku imtixaanaynaa oo cabsi ah cabsida marka waa imtixaan baahidu waa imtixaan iyadana wanaqsin min alamwaali waalanfus intaas waa imtixaan asxaabu rasuulilah marka intaa waa lagu imtixaanay soo ma garan maalkoodii waxay uga tageen mako dadkii muhaajiriinta ahaa dee nufuustoodii qaar badan baa nufuustoodii lagu baabi'iyey oo lagu dilay yani qaabka eh, yani diinka lagu dilay eh, qaar kalena waxaa weeyaan cabsina waa lagu imtixaanay oo waa ogtihiin nabiga caleyh salaatu wasalam hijrada markuu marayo wixii uu maray ee eh, cabsi iyo yani imtixaan uu maray laakiin imtixaankaas qofka markuu ku sabro waxaa uga dambeeyo khayra uga dambeeya nacam walidalika asxaabu rasuulillah aayaddan wacd allahu aladiina aamanuu minkum wacamilu saalixaati xadiid mursala wuxuu leeyahay saxaabadii waxay dhaheen yaa rasuul allah Eh, goormaan dhigaynaa hubkan iyo cabsidan ay naga baabi'i doontaa markaasu aayaddan baa soo degtay timid wacad allahu aladiina aamanuu minkum wacamilu saalixaati layastakhlifannahum fi lardi kama istakhlafa aladiina min qablihim walayumakinana lahum diinahum aladii irtadaa lahum walayubadilanahum min bacdi khawfihim amnan yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shay-an ilaahayna waa ugu bedelay markii dambe amni iyo barwaaqo iyo cabsi aanay ku caabudi jireen ilahay un baa duuli jiren ma lagu soo duuli jirin nacam ayb taa marka iyagu marka waxay ku gaareen dabcan baabkan sheekh oo ka hadlaya laftirkiisa wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi innamaa yuwafa asaabiruuna dadka sabra waa loo oofiya ajrahum ajrigooda bikayri xisaabin xisaab la-aan baa loogu ayaa loo oofiyaa marka sabarka ajirkiisa xisaabba ma lehba wa qaala tacaala alla waxa uu yidhi walaman sabara qofkii sabro wakafara dhaafo ina daalika kaagaasi la min casmi lumuuri umuuri arrimaha loo qasdo ayay ka mid ahaatay wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi istaciinuu kaalmaysta bisabri sabr wasalaati iyo salaad kaalmaysta labadaa sabr iyo salaad kaalmaysta bacd alculamaa sabarka waxay ku macneeyaan siyaamka soonka ayb oo macaanidii dhan waa ku wada jirtaa bay leeyihiin sabarka ayb marka sabar iyo salaad kaalmaysta waxaad u kaalmaysataa nawaa'ibta waxyaabaha idinla soo gudboonaanayo sabar iyo salaad u kaalmaysta wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi walanabluwannakum waan idin imtixaanaynaa idin imtixaanaynaa xataa naclama jeer aan muujinno oon banaanka soo dhigno almujaahidiina kuwa jihaadaya minkum xaala idinka idinka mid yihiin oo naftoodii la sabartamayo la jihaadaya naftoodii wasaabiriina nacam iyo wasaabiriina kuwa yacni eh, saabiriinta ee safro waa laydin imtixaana si loo kala ogaanay mujaahidiinta iyo saabiriinta sida laydinkaga dhex garto marka xataa naclama ilaahay waa ogyahay qofka saabirka iyo mujaahidka laakiin waa cilmu duhuurin saasay mufasiriintu ay dhahaan waa soo muujina banaanku soo dhigaa nacam awel allaa ogaay laakiin banaankaa lasoo dhigayaa walaayaatu aayaadka filamri ku saabsan filamri is-amrid bisabri lays amray wa bayaani fadlihi iyo fadligiisa caddayntiisa kahiiratun weeyaan way badan tahay kuwo fara badan waay macruufatun la yaqaano wa can abi maalikin ama axaadiidtiibuu hadda soo galay wa can abi maalikin waxaa laga weriyey alxaaris ibni caasimin alashcariy radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waalihi wasalam adduhuuru shadru liimaan walxamdu lilaahi tamla'u lmiisaan wsubxaana allahi walxamdu lilaahi tamla'aani aw tamla'u maa bayna asamaawaati waalard waasalaatu nuurun wasadaqatu burhaanun wasabru diyaa waalqur'aanu xujatun laka aw calayk kulu nnaasi yaqduu fabaa'icun nafsahu famuctiquhaa aw muubiquhaa rawaahu muslim xadiidkan muslim baa weriyey dariiqa muslim uu ku weriyena inqiaac baa ku jiro oo sanadka yacni inqiaac baa kaga jiro laakiin xadiidkan eh, duruq badan buu ku ansaxay saxiixna uu ku yahay nacam wacan abi malikin waxaa laga weriyey alxaarits bni caasimin alashcariyi radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu lah sal l slm rasuulku waxuu yidhi adduhuuru dahaaradu addahuuruna waa loo dabdiyey adduhuuruna waa loo dabdiyey nacam dabdiga marka waxaa loo badan yahay laakiin godka ah oo marka haddii sidaa la yiraha waxaa weyn adduhuuru dahaarada waay qofku inuu dahaaro qaato ficilkii waay addahuuru haddii la yiraahdana wixii lagu dahaaro qaadanayey laakiin marka halkan adduhuuruda aad iyo aad macnaheedana ku fiican adduhuuru dahaarada shatru liimaani iimaanka barkiis waay iimaanka nuskiis wey laba macnaana lagu macneeyey ah, dahaaradan halkan marka lagu sheegay dahaarat lqalbi waa lagu macneeyey dahaarat lbadanna waa lagu macneeyey nacam oo qofka qalbigiisa inuu dahiro acmaalu lquluub uu ku dadaalo oo ah, yani waxyaabaha amraadulquluubna uu ka dahiro jir qalbigiisa u ka nadiifiyo cudurada qalbiga galo iimaankii barkiisu meel weyn bay ka joogtaa dabcan waxaa kaloo lagu macneeyey adduhuuru shadruliimaan culummaduna u badan yihiin kuna keenaan abwaabta dahaarada dahaarada fadligeeda oo qofka inuu janaabadii ka mayrto oo weysaqab marka weysaqaadka uu ku dadaalo iimaanka nuskiis waay al iimaan hunaa marka waa iimaankiiba macnihii iimaanka caadiga ah ood garanaysay waxaa kaloo la dhahaa aliimaan hunaa bimacna asalaa salaadaa loo jeedaa macnuhu marka wuxuu noqonayaa <clears throat> adduhuuru dahaarada shadru liimaani shadru salaati salaada barkeed waay oo waa salaada nuskeed labadaba waa la dhahaa iimaan salaada waa lagu sheegaa wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum walxamdu lilaahi <clears throat> ammaanoo dhan ammaan allah iskale oo la yidhaahdo alxamdu lilah tamla-u waxay buuxinaysaa almiisaana miisaankay buuxinaysaa ilaahay baa yaqaana sida uu miisaanku dabcan wax culays leh culays buu qaadaa laakiin isagaa yaqaana ilaahay subxaana watacaala alxamdu lilaahida uu qofkan dhahaayo thawaabteeda in jurmi ahaan inta uu ula ekaysiinayo si miisaanku marka ay u cuslaysiiso waxaa naloo sheegay inay miisaanku cuslaynayso wa subxaana allaahi oo layidhaa iyo walxamdu lilaahina tamla-aani subxaana allahi marka waxaa alloo nuqsaan laga hufo walxamdu lilaahina alloo ammaan loo sugo tamla-aani waxay buuxinayaan labadooda ow amase tamla-u dikrigaasu wuxuu buuxinayaa marka ayb tamla-u wuxuu buuxinayaa maa beyna asamaai waalardi marka tamla-u ow tamla-u lafdigan waay marka lafdigaa loo celinaya tamla-u waxay buuxinaysaa maa beyna asamaawaati waalardi dhulka cirka intuu dhexeeyo ayay buuxinaysaa marka subxaana allah alxamdu lilah macnaha ku jira marka waa maxay waxaa ku jira baabkii la dhihi jiray alasmaa sifaat oo dhan sifaadka alloo dhan maxaa yeele labay ka koobaan sifaadka alle waxyaabo naqaa'iso ilaahay laga hufo iyo waxyaabo kamaaliyaad ilaahay loo sugo intuna waxay ku wada jiraan subxaana alxamdu lilah subxaana allaahi naqaa'is dhan baa ilaahay uga huftay alxamdu lilaahina ammaanoo dhan baa ilaahay ku ammaanto sifo kastoo oo wanaagsan oo alle laa'iq u ah ayaad ku tilmaantay marka ma sahlana nacam qofku markuu dhahaya laakin waxaa fiican inuu fahamsan yahay baabkaas nacam oo sifaadka allah subxaanah wa tacaala oo wax badan uu ka fahamsan yahay markaasuu ku tadaburi karaa wasalaatu salaadiina nuuru niftiin weeyaan nuur waa salaadii nacam oo salaadii waa nuuru aakh qofka nuur bay u noqonaysaa qabrigiina waa nuur bay ugu noqonaysaa nacam adduunyadana waxaa weeyaan baatilka iyo xaqa iyo yacnii salaadii marka munkaraadkii ka reebaysaa nacam iftiin waaye waasadaqatu sadaqadiina burhaanun waa waa iftiin ama xujo alburhaan wixii wax lagu kasaa la yiraha nacam marka waa iyada laftirkeeda Eh, ma xadiidka shuraaxdiisa waxay yidhahdeen nuurun iyo burhaanun iyo diyaaun dhammaan waa wada iftiinun baa loo wada jeedaa nacam waasadaqatu sadaqadiina burhaanun daliil waay nacam qofka iimaankiisa tusayso waasabru sabarkuna diyaaun iftiin waay sabarku isaguna macaalushaahidka marka halkan waa wasabru sabarkiina diyaaun iftiin weyaan waalqur'aanu qur'aankiina xujatun xujo weyaan laka adiga ayuu ku yahay ow amase caleyka korkaaga uu ku yahay ayb oo marka waxaa weyaan sabarku waa diyaa iyo iftiin marka laleeyahay maxaa yeelay sabarkan laftirkiisa haddaa iftiinka qofka u noqonayo xaqi baadilka uu ku kala gara ku kala arki karo waa inuu kitaabka iyo sunnada qofka laazimo kaas waayo walidaalika ibraahim alkhawaas waxaa laga wariyey inuu yiri athabaatu asabru huwa athabaatu cala alkitaabi wasunna nacam sabarka waxaa weeyaan in kitaabka iyo sunnada lagu sugnaado hada huwa sabru nacam kitaabka iyo sunnada in lagu sugnaado wsabru diyaaun wlqur'aanuna xujatun laka adoo xujo ku yahay ow caleyka ama korkaaga xujo ku yahay adee dushaada ayuu xujo ku yahay ayuu adou mudici kugu yahay naasi dadka dhammaantiis yaqduu waa ka xaqiiqada jirta waa marka kullu naasi dadkoo dhan yaqduu way jarmaadayaana waa ka lahayaan bimacnaa waxaa loo jeedaa waa ka lahayaan macnuhu waxaa waaye dadku waa waxbay soo kasbanayaan qofna meel cidlaa ma fadhiyo walidaalika asmaaday le nabiga xadiidka nabiga sal ly salam asmaada waxaa ugu fiican buu yiri asdaqu alasmaa'i xaarith wa hamaam asmaada waxaa ugu run badan xaarith iyo hamaam sababtoa ah nin kasta waana xaarith waana hamaam qof kasto xaarith waa kaasib nin kasta waxbuu soo kasbadaa waxbuu kasbadayo shaquu aadaa waxbuu soo kasbadaa khayr iyo shar waxay u ahaataba hamaamna waxaa weye nin walba himilo ayuu leeyahay nacam nin kastaa yacni hime iyo waxaa ku jirta iyo himilo iyo wax tiigsanaya qof bani aadan oo aysan himilo ku jirin ma jiro marka asmaada taasaa ugu run badan sababto ah dadku waaba ku sifaysan yihiinba soma garanin marka tan marka taas unba meeshaas kaasoo kale waa kullu naasi yaqduu marka qof walba waa ka lahaya waa xaarith waxbuu beeranaya nacam waxbuu kasbanaya fa baaicun marka waa waa faada marka waxaa weya waa tafriiciyo wa nacam dadkii baa lagu kala qaaday dadka kullu naasi yaqduu dadko dhan waa kala hayaan meeqay u kala baxayaan dadku marka dadkii marka famuctiquhaa aw muubiquhaa adaas gadaal kaga sheegayaan nacam taas weeyaan kullu naasi dadka dhammaantiis yaqduu way kala hayaan fa waa mid iibinayo nafsahu nafsadiisa nacam fabaaicun mid iibinaya weeyaan nafsahu nafsadiisa dadkii marka waa laba famuctiquha muctiquhaa soo xoraynayaa naar buu ka xoraynayaa ow amase muubiquhaa waa halaagayayo waa halaajinayaa naftiisii intuu shar iyo xumaan kasbada ayuu naftiisii maanta cadaab iyo u keenayayo halaajinayaa rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey wa abi saciidin sacdi bni malik bni sinaanin alkhudriy radia allaahu canhu ana naasan dad oo min al ansaari ka mida ansaarta sa'aluu rasuula allahi sala allahu aleyh waali wasalam rasuulkay su'aaleen fa acdaahum nabiga waa siiyey uma sa'aluuhu way weydiiyeen fa acdaahum haddana waa siiyey marka qofka saailka laba jeer wax la sii karay daliil u tahay nacam waxbaad siisay waa ku yimid war waxsii haddana waa sii kartaa nacam xataa nafida ilaa uu ka dhammaaday maa cindahu nebiga agtiisa wixii ahaaday oo xoolihii uu hayay ilaa ay ka dhammaadeenba fa qaala lahum wuxuu ku yidhi xiina anfaqa markauu bixiyo kulla shayin wax kastooo biyadihi gacantiisa ku jiray idin qoraya taas mhm. wax kastoo marka ziyaadada marka faqaala lahum xiina anfaqa kula shayin biyadihi ziyaadadan muslim kuma sugna bukhaari unbaa la gooni noqday sidaa uu ogowadhow hadhow wuxuu ku yidhi marka xiina anfaqa markuu bixiyo kula shayin shay kastoo biyadihi ku sugnaa maa yakun min khayrin maa wixii yakun ahaanayo min khayrin khayra nacam wixii khayra oo ahaanayo oo aniga ah, yani aan ah, haysto falan addakhirahu kaydin maayo cankum idinka idinka kaydin maayo ma idinka kaydsanayo falan addakirahu idinka kaydsan maayo ee kaasi cankum xaggiinna waman yastacfif qofkii isdhowraa yacni waman yastacfif qofkii cifo iyo dhowritaan dalbo oo alle subxaanah watacaala cifo iyo dhowrsanaan ka dalbado can ilmas'alati yacni ka dhowrsanaado yucifahu llaahu alla wou dhowraa yucifahu llaahu alla dhowree wou dhowrayaa oo wejigiisiibuu ilaahay u xifdinayaayo waa u dhowrayaayo baryadiiba uga xifdinayaa nacam waman yastagni qofkii deeqtoomo bilaahi alla ku deeqtoomo manaa qofkii alla ku deeqtoomo cid kale aan isu baahinin yugnihi illaahu alla waa deeqaya isagana dadku ka deeqaya waman yatasabar qofkii isa sabar siiyo oo sabarka ku dadaalo yusabirhu llaahu ilaahay waa sabar siinaya sabarkiiba u gelinaya nacam qalbigiisi wamaa ucdiya lama siinin axadun axad acdaa'an siismo khayran ka khayr badan wa awsaca ka waasacnimo badan min asafri safarka wamaa ucdiya lama siinin axadun axad lama siinin cadaa'an siismo qof wax la siiyey lama siinin khayran ka khayr badan wa awsaca ka waasacnimo badan min asabri safar wax ka waasacnimo badan oo ka khayr badan qof lama siiyo sidaasuu yidhi naam muttafaqun caleyhi xadiidka bukhaari muslim baa soo saareen laakiin ziyaadadaas xiina anfaqa kula shayin biyadii bukhaari baa la gooni noqday ee muslim ma aanu werinin xadiidkan isaga marka waxaa laga qaadanaya waman yatasabar yusabirhu llahu qofka sabarka yacnii inuu eh, ilaahay inuu dalbo sabarkii uu raadiyo iska raadiyo nacam ayb dad waa jiraa marka ilaahay yani uu u dhaliyey nacam waana eh, yacni muktasab iyo jibili labadaasuu kaleeyahay nacam muktasab ee jibiligana marka waa jiraa oo dad ilaahay ku abuura waa iska jiraa nacam oo markii hore uu siiyey ilaahay subxaana wa tacaala sida xilmiga iyo ana iyo alanaah kaadsiimada iyo dulqaadka iyo sabarka iyo shajaacada iyo yacnii dabaa'ic fara badanoo dadka ilaahay uu qaarkood ku abuuraa jirta nacam oo asaana ilaahay yaqaan dadka sida ugu qaybiya dabaa'icda saa u qaybiya alla subxaana wa tacaala haddana yacni waxaa jirta isagoo muktasaban waa jiraa nacam qof aan u dhalanin geesinimo waa jiraa laakiin iimaankii galay qalbigiisii iyo diintii fahamkeedii geesi inay ka dhigta nacam waa jiri kara sadaqadoo kale qof iska xoola jacayl iskaga dhashay oon hadda u dhalanin sakhinimada yani aan ilaahay yani aan aan markaa jibilli aynan u ahayn laakiin diinka marka loo sheego aayadaha lagu dul aqriyay markaas wixii dhiibaya nacam sabirkuna saasoo kale waa nacam soo ma marka jibilli iyo muktasab labadaba wuu u qeybsamaa nacam ayb waman yatasabar yusabirhu llaahu wamaa ucdiya axadun cadaa'an lama siiya khayran wa awsaca min asabri halkan marka waxaa loo dabdiyey meeshaas ayb oo imaamu nawowi wuxuu sheegay jamiicu nusakhi muslim khayrun ayaa ku dhigan wamaa ucdiya axadu cadaa'an khayrun wa awsacu min asabri khayrun marka haddii la yidhaha wamaa ucdiya lama siiyo axadun axad cadaa'an siismo khayrun huwa isaguba khayrun khayr badan wa awsacu waasacnimo badan min asabri ka waasacnimo badan lama siinin marka khayrun markay tahay mubtada usoo qadaraysa ay huwa khayrun khayran marka ay tahayna waxaa weeyaan marka wamaa ucdiya lama siiyo axadun axad cadaa'an lama siinin yacnii siismo lama siinin khayran ka khayr badan oo awsaca ka yani cadaacaad ka sifaynaysaa marka nacam siismadaas oo khayran ka khayr badan oo awsaca ka waasicnay min asabri ayb wacan abi yaxya suhayb bni sinaan waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa marka qofku inuu cudur daarto markii oo qofka dadka in laba jeer wax la sii karo saa'ilka xaqiiqdana saa'ilka in loo sheegi karo marka nacam oo hadda nebigu siduu yidhi oo kale anigu waxaan haysto idinkama kaydsanayo meel idinka dhigan maayo wacan abi yaxya suhayb ibni sinaan waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wali wasalam cajaban liamri lmu'mini cajaban yacnii layaab yaab yaa liamri lmu'mini arrinka mu'minkaa yacnii u ahaaday ina amrahu arrinkiisa kullahu dhammaantiisa lahu isaga waxay u tahay khayrun khayr bay u tahay nacam ayb walaysa daalika kaasina uma sugnaanin liaxadin axad uma sugnaanin ilaa lilmu'mini mu'minkii mooyaane in asaabathu hadday asiibto saraau xaalad yacnii fudud shakara waa shukrinaya fa kaana wuxuu u ahaanayaa shukrigaasi khayran lahu mid se u khayr badan wa in asaabathu hadday asiibto daraau xaalad adagna sabara waa sabraya fa kaana khayran lahu khayr bay u tahay xaaladii adkaydna waa ku sabraya xaaladii fududaydna waa ku shukrinaya waa shukri buu la imaanaya rawaahu muslim taana marka xadiidku marka waxuu tilmaamaya qofka muminka eh, arinkiisa beyna khayreyn inuu yahay beyna khayreyn inuu ku dhex jiro laba khayr eh, oo mid waxaa weeyaan marka eh, inuu qofkii haddii dhib asiibana inuu dhibkii ku sabraayo oo sabr buu alle ku caabudaa marka khayr ou haysana shukri buu ilaahay ku caabudaa waana labada iimaanku lagu sheegayba oo culimmadii waxaa laga wariyey salafka qaarkood aliimaanu nisfaani iimaanku waa laba nis nisfun sabrun wa nisfun shukrun iimaanku waa laba nus waay waa nusna waa shukri nusna waxaa weeyaan waa sabr waay waxayna u deliishadeen qowluhu tacaala ina fii dalika la aayaatin likulli sabaarin shakuur marka waxaa weeyaan aayaadaa ku sugan waxyaabaha ilaahay soo sheegay wuxuuna ugu sugay mid kastoo sabar badan shukrin badan maxaa yeele labadooda marka bani aadamku marka noloshiisu labadaa unbay udhexaysaa mar xaalad adag soo marto ilaahay muxuu ku caabudayaa sabar xaalad reyn rayn iyo farxad iyo markay soo marta iyo yacni barwaaqana <coughs> wuxuu ku caabudayaa ilaahay subxaana watacaala sabar buu ilaahay ku caabudayaa wuxuu ku caabudayaa marka waxaan ujeedaa xaalad barwaaqa markay soo martana shukri ilaahay buu u shukrinaa marka mar kasta adiga imaa sabr inaa ilaahay ku caabudo wa imaa shukri inaa ilaahay ku caabudo wax ka dhexeeya malaha in kunta haniyan shukri baa ilahay ayaa lagaa raba inaa ku caabudid wa in kunta faqiiran faqriga inaa ku sabarto wahaakadaa dhinac walboo nolosha ka mida <coughs> rawaahu muslim xadiidka muslim baa weriye wacan anasin radia allahu canhu qaal lamaa haqula annabiyu sala allahu alayh waalihi wasalama rasuulka markii eh, cuslaaday lamaa markii haqula anabiyu nebigu uu cuslaaday sala allahu aleyh waali wasalam sakaraadkii waa sakaraatulmowtki jacala nebigu wxuu jacala yataqashaahu lkarbu waxaa yacnii ahaaday ama gudagalay yataqashaahu inuu jacala wuxuu gudagalay yataqashaahu inuu daboolayo alkarbu murug murug inay yacni dabooleyso faqaalat faatimatu waxay tiri radia allaahu canhaa gabadhiisii faatimo ahayd radia allaahu canhaa yaa waxay tiri waa karba abataah alla aabbahay kurbadiisahay alla yacni aabbahay waa la kurbeeyey tiri waa la murugeeyey murugtiisa ayb nudbaa la yidhaha nudba waa waa karba abataah waa laga horma nudbaa la yidhaha annudba nacam niyaaxa hadda ma ahan maxaa yeele hadday niyaaxa tahay nebiga ka celin lahaa sala allahu aleyh waali wasalama marka kolley baroor iyo kama aynan ahayn nacam tawajuc iyo un waayo nacam taana way bannaan tahay waa karba abataah faqaala waxa uu yidhi nabiga sal ly slam laysa calaa abiiki aabbahaa korkiisa ma ahaanin karbun murug bacdal yowmi maanta kadib maanta kadib aabbahaa murug ma ahaanaysa dushiisa oo yacnii de waa yaltaxiqu birafiiq alaclaa ilaahay buu haleelaya xaggiisa nacam marka qaar bacdi naas baa waxay dhaheen murugtan waxay tahay nebiga ummaddiisa u murugi jiray marka de maanta kadib aabbahaa ummaddii uma murgaye murugtii waa dhimanaya murugtiina waa ka dhammaanaysaa khadaabi wuxuu yidhi haadaa waxaa yiri bacdu man laa cilma cindahu nacam maxaa yeele nebiga murugtiisa oo ummaddiisa oo u murgaa ma dhammaanayso say ku dhammaana aakhiro waa aragtay yani sida uu uga murgaayo ugu shafeecayo oo ilaahay subxaana watacaala oo ummaddiisa alla oo uga baryayo ugu halgamaayo nacam markan oo xaalatulbarsakha joogana acmaashii baa loo bandhigaa axaadiista saasi soo aroortay oo salligii iyo acmaashii in loo bandhigayo soo aroortay nacam acmaashii marka loo bandhigana qofka uu xumaan ku arka acmaashiisa dabcan nebigu waa ka murgaa ummadda khayr uu la jecel yahay nacam marka sidaas ma ahan macnuhu nacam murugtii marka sakaraadki iyo shidadiisi iyo sakaraadka iyo shidadiisii weeyaan nacam amaa ummadiisii tii uu kaga murugoonayo taa ma baaba-aysa rasuulka caleyhi salaatu wassalaam ayb marka wuxuu yidhi faacdaahum uma eh, eh, eh, qaalad waxay tidhi yaa abataah falamaa maata markuu dhintay nebiga sal ly slam qaalad waxay tidhi yaa abataah aabbow ajaaba rabban dacaahu ajaaba wuxuu ajiibay rabban rabbi dacaahu nacam u yeeray yaa abataah jannat lfirdowsi ma'waahu ma'waahu meesha u hoyanaya jannat lfirdowsi waaye yaa abataah ilaa jibriila nancaahu ilaa jibriila jibriil xaggiisa nancaahu khabarkiisa geerida aan u sheegeynaa nacyiga waa khabar geeriyaadka ilaa jibriila nacaahu qaar saasay u dabdiyeen ibnu xajar laakiin waa dabdi laga fiican yahay ma ilaa jibriila nancaahu mudaaricaas ilaa jibriila ay nancaa waxaanu khabarkiisa geerida u sheegeynaa hu isaga ilaa jibriila jibriil intay ka nacam falamaa dufina markii la aasay qaalat faatimatu radia allahu canha waxay tidhi adaabat anfusukum naftiinnii ma waxay u wanaagsanaatay an taxsuu inaad ku hoobisaan calaa rasuulilah rasuulka korkiisa sala allahu aleyh ali wasalam aturaaba ciidda oo naftiinnii anasoo mawaxay yani ma waxa u wanaagsanaaday inaad nebiga cara ku shubtaan nacam ile nebiga waa la aasay moogta sala allahu aleyh ali wasalam ayb marka rawahu lbukhaariy xadiiska bukhaari baa weriye macnuhu marka anasna kaanahu waxuu leeyahay lisaan xaalkiisa wuxuu leeyahay annaga nebiga waa jeclayn waana weyneyn jirnay mana jeclayn ciid kushubidiisa yacni ma waxaan iska rabna ma ahane de allahna amray inaan un aasno marka taasaa saasaan ugu saasaan annagana ugu dul qaadanay inaan aasna rasuulka caleyh isalaatu wassalaam marka nebiga inuu de waxaa laga qaadanaya xadiiska nebiga inuu sakaraaday sakaraadkaasna nebiga uu aad iyo aad ugu yani ugu cuslaaday weliba una sabray rasuulka caleyh isalaatu wasalaam ilaa ay caaisho ka tiri radia allahu canha sakaraad kii aan nebiga ku arkay kadib cid danba ugama naxaayay tiri nacam midkaan nebiga ku arkay sala allahu aleyh ali wasalam uuna keeni doonaa xadiid nebiga marka qandhada la qandhaysiinayo kale iyo kale ay qabanayso laba nin sida ay u qabataa nebiga ay u qaban jirtay sala allahu aleyh ali wasalam wa abi zaydin usaamata bni zaydi bni xaaritha mawlaa rasuulillahi sal ll ly slama rasuulka mawlihiisii ahaa waxibbihi wabni xibbihi kii ou jeclaana ahaa aabihiina ou jeclaa midkii ou jeclaa inankiisa ahaa oo usaamana nebiga waa jeclaa zaydna waa jeclaa aabihiis ahaa qaala waxa uu yidhi arsalat bintu nabiy sala allahu aleyh waali wasalam nebiga gabadhiisaa dirtay yaa u soo cid dirtay ina bnii oo waxay tidhi ina bnii wiilkayga qad uxtudira waa la soo xaadireeyo waa loo yimid oo sakaraad baa soo koray fashhadnaa ee noo imaaw fa arsala nebigu wuxuu u diray yuqri u salaama isagoo halaygu salaama dhahayo salaan u akhrinayo wayaquulu waxa uuna yidhi ina lilaahi maa akhad alla wuxuu leeyahay wixii uu qaatay walahu maa acdaa wuxuu siiyana isaga ayaa leh isagaa markii horena eh, ilmahan bixiyey oo ku siiyey haddana haddii uu qaato isagaa iska leh inna lilaahi alla wuxuu leeyahy maa acdaa wuxuu bixiyey inna lilaahi alla wuxuu leeyahy maa akhada wuxuu qaatay walahu maa acdaa walahu wuxuu leeyahay maa acdaa wuxuu siiyey wa kullu shayin shay kastaana cindahu alla agtiisa biajalin waqti bay ay ku ahaadeen musaman la magacaabay waqti ilahay agtiisa laga magacaabo laga ogyahaa mee wax walbana ay ku dhammaadaan faltasbir ee ha sabarto waltaxtasib hana ajar suubsato ha ajar tirsato ajarka ha ku xisaabtanto hana sabarto markaa sabar baa faray rasuulka caleyh isalaatu wasalaam qofku marka sidaasoo kale xaaladahaasoo kale sabarka in la xasuusiyo oo sabarkii lagu waaniyo yani loo sheega fa arsalat ilayhi way u cidirta haddana xaggiisa tuqsimu xaal ay dhaarinayso caleyhi isaga korkiisa ay dhaarinayso laya'tiyanna ha u yimaadee oo u yimaadee ilaa wa ilaa ha ii yimaadee tiri nacam faqaama waa istaagay nabiga sal alla ly slam wa macahu sacdu bnu cubaada iyadoo sacdu bnu cubaada ay la socdaan oo mucaadi bnu jabal wa ubay bnu kacb wa zayd bnu thaabit iyo wa rijaalun radia allaahu canhum iyo rag fa rufica ilaa rasuuli illahi sal ly slam nebiga waxaa loo soo kor yeelay asabiyu cunugii yaraa baa loo soo kor yeelay cunugii yaraa sabigii baa korkiisa loo soo kor yeelay sabigan waxay yidhahdaan culamada qaarkood caliy bn wuxuu ahaa eh, abulcaasaa dhalay gabadhiisi zaynabay ahayd gabadhan horta eh, cunugana waxaa weya abulcaas baa dhalay waana cali baa magaciisa la dhihi jiray ibnu xajar laakiin waa diiday sababto ah wuxuu yidhi caligan muddo dambaba u noolaaday ma dhimanin fa aqcadahu wuu fariisiyey fii xijrihi dhabtiisa u fariisiyey wa nafsuhu walxaal nafsuhuna nafsadiisuna taqaacqaacu ay markaa yacni dhaqdhaqaaqayso ay hinraagayso naftiisiina ay dhaqdhaqaaqayso fa faadad caynaahu nabiga labadiisii ilmood way shubmeen fa qaala sacdun sacad waxa uu yidhi marka xadiidkanna kuma cadda inuu dhintayba wiilkan marka de caliga in nebiga u yimid oo markaa nebiga ducadiisa ilaahay u aqbalay muddo u noolaaday oo caliga uu yahay waa suurtagal fafaadad caynaahu faqaala sacdun waxau yidhi sacad yaa rasuula allah rasuulka ilaahi wamaa haada tani maxay tahay ilintan yani faqaala waxau yidhi haadihi tani raxmatu naxariis weeyaan jacalaha allaahu ilaahay ou yeelay tacaala sareeyey fii quluubi cibaadihi addoommadiisa quluubtooda ou yeelay wa fii riwaayatin fii quluubi man ou yeelay dad quluubtiis shaaa ou doono min cibaadihi ilaahi addoommadiisa ka mid a ah wa inamaa yarxamu allaahu ilaahay wou naxariisanayaa arruxamaaa buu u naxariistaa kuwa naxariisto min cibaadihi addoommadiisa xaal ay ka mid yihiin nacam ilaahay addoommadiisa wuxuu u naxariistaa kuwa naxariisto oo iyaga naxariis ku sifaysan nacam wa macnaa taqacqacu tataxaraku watadarib xadiidkana muttafaqun caleyhi bukhaariy muslim baa soo saareen maxalu shaahidkiisana waxaa weeyaan faltasbir waltaxtasib ayb wa can suhaybin radia allaahu canhu ana rasuul allahi sala allahu alayh waalihi wasalam waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya dabcan rasuulka caleyhi salaatu wasalaam naxariistiisa iyo iyo in marka gabadhi gabadhiisii markay usoo cidirtay oo u yimid oo soo ajiibay iyo in la ajiibo marka saasoo kale tan oo kale waxaa kaloo xadiidka sidoo kale laga qaadanayaa in hayruhuna dad kalena ay qofkii ay raaci karaan oo dadka ahlulfadliga ama ahlusalaaxa iyo kale nebiguna markaa sida sacd ibnu cubaada iyo mucaadi ibn jabal dadkii markaa la joogay ay raaceen ragga waaweyn ayb waxyaabahaasoo dhan iyo yooyintan inaysa dhib lahayn ilintan qof kasoo daadanaysa iyo kale waxyaabahaasoo dhan wacan suhaybin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wali wasalama qaal kaana melikun boqor ayaa ahaa fii man kaana qablakum dadkii idinka idinka horreeyey dhexdooda wa kaana lahu saaxirun wa kaana lahu waxau lahaa boqorkaasi saaxirun saaxir buu lahaan jiray falamaa kabira markuu weynaaday saaxirkii qaala lilmeliki boqorkii wuxuu ku yidhi innii qad kabirtu anigu waan weynaaday fabcad ilaya iisoo dir khulaaman cunug yar ucallimhu sixra sixirka aan bare ayb marka boqor saxarada ku shaqaysto ahaa akharuhumna saasay u badan yihiin dadka boqorada ama madaxda iyo ah waa haalib saasaa ka ah nacam dadkaas marka saxaradu iyaguna dadka waxaasay la shaqshaqaystaan waxyaabaha marka u fiiriyaan caraafnimada iyo waxyaabahaas yallaa ayay usan sameeyaan markuu weynaaday ayaa marka waxau yiri falamaa kabira qaala lilmeliki inii qad kabirtu waa weynaaday fabcad ilaya ghulaaman soo dir ucallimhu sixra sixirka aan kuu baray marka sida khayrkaba dadka layskugu reebo oo dadka wanwanaagsani ay ugu reebaan cilmiga iyo wanaagga dadka yaryar yaa kuwa sharta wadana ay rabaan inay dad u abuurtaan oo ay ku reebaan sharti marka nacam e, e, fa bacatha ilayhi ghulaaman ba usoo diray cunug yar ba usoo diray yucallimuhu yani fa bacatha ilayhi ghulaaman ba usoo diray cunug yar yucallimuhu inuu bara yani ayb sixirka e, xaal uu barbarayo wa kaana fii dariiqihi jidkiisana waxaa ahaa idaa salaka marku idaa salaka marku qaadayo idaa goorta salaka uu jidka qaadayo marayo raahibun baa ahaa nin yacni caabid ah oo ilaahay caabudo fa qacada ilayhi ou u fariistay xaggiisa u fariistay wa samica kalaamahu hadalkiisiibau maqlay wiilkii yaraa waaye faacjabahu waa cajab geliyo wou jeclaystay hadalkii raahibkaba uu jeclaystay ayb wa kaana idaa ata saaxira marka taa waxay ku tusaysaa marka quluubta inuu ilaahay haayo hadduu doono qof meel xun loo diray yaa ilaahay mee wax fiican ayuu dhexda ku tusayaa qalbigiisiina meesha u iilanayo bani aadam ma xukumo wax kasta haddii la sameeyo qof qalbigiisa lama bedeli karo ilahay unbaa bedeli kara subxaana wa tacaala nacam iyo in alla qofka uu ku hanuunin karo waxuu doono fa acjabahu waa cajab geliyo wou jeclaystay wa kaana idaa ata saaxira wa kaana wuxuu ah wiilkan idaa ata saaxira saaxirka hadduu u imaanayo mara biraahibi raahibka ayuu soo maraayo caabidka wa qacada ilayhi waa fariisanaya xaggiisa fa idaa ata saaxira saaxirka markuu u yimaado darabahu waa garaacahay xagee kusoo daahday buu dhahayaa fashakaa daalika araahiba fashakaa fashakaa waa cawday daalika kaagaasi buu ka cawday oo ka yacnii uu kaga sheegtay ilaa ila raahibi raahibka ayuu uga sheegtay oo ninkan saaxirka waa garaacaa markaan u taga buu yidhi waa u cawday fa qaala waxa uu yidhi idaa khashiita haddaad ka cabsato asaaxira saaxirka faqul waxaad tidhahdaa xabasanii ahlii gurigey dadkaygii baa isoo daahiyey oo i celiyey sidaa ku dheh wa idaa khashiita haddaad ka cabsato ahlaka dadkaagana faqul waxaad tidhahdaa xabasani saaxiru saaxirkii baa isoo daahiyey sidaa ku dheh fa baynamaa xilli huwa isagu calaa daalika kaagaas korkiisa uu yahay id ataa wuxuu ku yimid calaa daabatin daabad xayawaan cadiimatin weyn qad xabasat innaasa dadka celisay oo dadkii bay ka celisay jidka inay maraan fa qaala wuxuu yidhi marka cunuggii yaraa alyowma maanta ayaan aclamu ogaan doonaa oon ogaanayaa assaaxiru saaxirka afdalu inuu fadli badan yahay amin raahibu ama ninka caabidka afdalu inuu fiican yahay malle maantaan kale ogaanayaa bur labadooda mid ka fiican nin marka qalbigiisa yani ay ka go-an tahay yani hanuunka xaqdoon ah soo ma garanin marka xadiidku yacni waana badan taha axaadiidta kusoo aroortay iyo yani nusuusta kusoo aroortay qofka yacni inuu xaqa raadiye nacam oo albaxu can ilxaqi xaq inuu raadiyo salmaan ulfarisina waa ogtihiin qisadiisa oo sida uu xaqa raadintiisu inta ay ku qaadatay waqti nacam hadba yacni baadari baaderi usii dhiibay baaderi kale usii dhiibay ilaa markii dambe yacnii madiine uba sa uga soo gala uu kusoo galay markii dambena ood ogtihiin saxaabiga uu yahay soo ma majuusi un asalkiisa hore ah majuusinimo nasraaninimo haddana yacni islaam sidoo kale eh, zayd bnu camr bni nufayl zayd bnu camr ibni nufayl oo kale isagana iyadoon diini hadda wax sheegaa iyo yacni eh, nebiga intaan lasoo bixinin ka hore ahayde waxaan ay carab ku socoto inay baatil tahay buu ogaaday maxaa yeeley neef ayaga neef asnaamta aynan abuurin oo daaqiisa aynan usoo bixinin roobkii oo daaqaas ku soo baxay ayna ayaga keenin oo haddana asnaamtii loo gowracayo waa ka degi weyse shaama marka meelaha cilmiga loo doontay ee ahaa jirta shaam uu cilmi u doontay yahuud bu nin yahuudiyaba u tegey horniyo run makuu sheegaa buu yidhi annaga meeshaan waxba kuma hayno haddaad rabto yidhi waxaan inaad nala caabudood nagula saan nagula jirto nagula jir markaasu wuxuu yidhi maya sababtoo ah aniga waxaan ka cararayba waa lacnad ilaahay inay igu dhacdo kii nasraaniga u tegay sidii oo kale uu ku yidhi banaanku inta usoo baxo marka wuxuu yidhi ilaahu markhaati ka noqo inaan xaq raadiyey oo diinta nabiyullahi ibraahim korkeedaan ahay yidhi aniga hadda ma yaqaana diinta nabiyullahi ibraahimna waxa ay tahay keliya wuxuu xaniif unbuu ahaa nacam asnaamtaas inay xun tahay unbuu gartay nacam soo ma garan walidaalika yani khabaruhu fii saxiixi albukhaari baabu khabari zayd bni camr bni nufayl yacni wanaag fara badan buuna markaa u arrintaa iyadaa u ku yeeshay nacam ayb marka xaqa raadintiisu marka waxbuu u maray ilaahina waa waafajiyey nacam soo ma garan marka xaqa in la raadiyo qofka uu baxtiyo baaro haddii ilaahay dartiis ay ka tahay oo allana uu baryo xaqiina meelaha lagu malaynayo uu ka raadiyo insha allahu tacaala ilaahay waa tusaa xaqan ayb qalbiga uu xaqa ku raadinayana waa inuu ahaada qalbi mujarad ah qalbi mujarad qalbi yacnii ay wax ku dhegan yihiin hadduu is yiraahdo xaqa ku raadi qalbigaas waxaa weeyaan xaqii ma helayo qofkaas soo ma garanin marka xaqa qofka uu raadinayo maalan ou rabo inuu wax ogaado waa inuu horta qalbi mujarada uu ku raadiyaa waxaana uu arko uu ku fiiriyo markau akhristo ama uu dhegeysanayo inuu yacni qalbi mujarada ku dhego laakiin qalbi wax usoo soo horreeyeen hadduu ku dhegeysto mar walbaa wuxuu wax ku xukumaa shayga qalbiga uga jira wax oo usoo horreeyey noqonaysaa nacam wax lagu kara marka ma ma jirayan waxba lagu kari maayo marka xaqii raadintiisi marka sidaa buu yidhi alyowma maantaan aclamu ogaanayaa asaaxiru afdalu inuu fadli badan yahay min raahibu ama caabidka afdalu fa akhada xajaran dhagax buu qaatay fa qaala wuxuu yidhi allaahumma yaa allaahu allow in kaana amru raahibi haddii uu yahay raahibka caabidka arrintiisa axaba ilayka mid xaggaaga loo jacayl badan yahay min amri saaxiri lagaga jacayl badan yahay saaxirka arrintiisa faqtul haadihi daabata ilaahu daabbadan dil xataa yamdiya annaasu dadka ilaa ay ka maraan xataa yamdiya si ay u maraan annaasu dadkii fa ramaahaa waa ku ganay fa qatalahaa waa dilay oo mada naasu dadkiina way sii socdeenba fa ata raahiba raahibkiiba u yimid fa akhbarahu arrintii dhacdayba u sheegay fa qaala lahu raahibu raahibkii wuxuu ku yidhi ay bunaya wiilkaygiyow anta alyawma anta adigu alyawma maanta afdalu minii aniga waa iga fadli badan tahay buu yidhi xaalkaa xaal meel fiican gaaray maxaa yeel isaga yani daacaday ka tahay yani xaqa raadintan uu raadinayo waa ka daacad yani nacam qofku yani ikhlaaskuna wax badana u taraa nacam qad balaqa wuxuu gaaray min amrika arrinkaaga maa araa waxaan aan arkaayo wa inaka adigana sa tubtalaa waa lagu imtixaani doonaa yani wuxuu ogaaday imtixaan la-aan inaynan jiraynin buu ogaaday wa inaka adigana satubtalaa waa lagu jaribi doonaa waa lagu imtixaani doonaa maadaama ninkan nin wax akhriye uu yahay wax un un kawarqaba uu yahay diin ayaa marka wuxuu yidhi waa lagu imtixaani doonaa sidaa la soco dhulka ay joogaanna ay tahay de dhul melig boqor jabbaara oo gaal ah uu ka taliyo wuxuu iska ogaaday yacni ninkaan inaan la deyneynin fa in ubtuliita haddii lagu imtixaano falaa tadulla calaya aniga hay tusin uu yidhi dad dadna ha ii sheegin wa kaana algulaamu wiilku wuxuu ahaa yubri'u alakmaha waalabrasa mid yacnii daaweynayo alakmaha oo yani raysiinayo alakmaha yani wuu ku tufaya ilaahay baa raysiinaya markaa alakmaha midka indhala-aanta ku dhasho wal abrasa baraska kan qabo wa yudaawi nnaasa dadka uu daaweynayo min saa'iri aladwaa'i yacni cudurada uu ka daaweynayo fa samica jaliisun waxaa fa samica waxaa maqlay marka shanigiisa jaliisun mid eh, mid eh, lilmelik mid boqorka la farfariisto oo dadka la shaqeeya ka mid a kaana qad camiya oo indhabeelay fa ataahu wuxuu ula yimid bihadaaya kahiiratin hadiyada fara badan fa qaala wuxuu yidhi maa waxa haahunaa halkan ahaaday laka aday kuu sugnaadeen ajmacu dhammaantiis meeshan waxaa yaal kulli adaa iska buyi in anta shafaytanii haddaad adiga caafimaadiso fa qaala waxau yidhi innii anigu laa ashfii axadan qofna ma caafimaad siiyo yidhi aniga inamaa yashfi llaahu ilaahay baa dadka daaweeyo shaafiyo inamaa yashfi allaahu tacaala fa in aamanta billaahi haddaad alla rumayso tacaalaa sarreeye dacowtullaha ani allaan kuu baryayaa wax kale ma haayo fa shafaaka allana waa ku caafinayaa fa aamana billaahi ilaahay buu rumeeyey ninkii tacaalaa sarreeye fa shafaahu allaahu ilaahay waa caafiyey fa shafaahu allaahu tacaalaa fa ata almelika boqorkiiba u yimid fa jalasa ileyhi waa xaggiisa wau la fariistay oo xaggiisii ayuu soo fariistay kamaa sidii kaana yejlisu oo u fariisan jiray oo kale fa qaala lahu lmeliku boqorkiibaa wuxuu ku yidhi man radda calayka basaraka war araggaagii yaa kuu soo celiyey qaala rabbiiba rabbigaybaa ii soo celiyey qaala walaka rabbun hayrii haddaa lees helay marka nacam walaka rabbun hayrii oo rabbi aan aniga ahayn miyaad adigu leedahay qaala waxa uu yidhi rabbii wa rabuka allah rabbigay iyo rabbigaagaba waa allah yacni qofka caqiidada inuu fahmo waxay ka muhiimsan tahay nusuus badan inuu kor ka xifdiya nacam waxaa ka muhiimsan caqiidada saxiixa inuu fahmo nacam hadduu caqiidada saxiixa fahmo ummad dhanoo xataa yacnii u dulumaadkai mugdiga ka bixin karaa nacam walidaalika culamadu waxay dhihi jireen cilmigu maaha leysa alcilmu yacni bikahrati riwaayaat riwaayaad badan oo la weriye ma aha cilmiga nacam in yaroo daacadna laga yahay laguna dhaqmo lana faafiyo laguna sabro intaas intaas yani waxay ka muhiimsan tahay in badanoon la lagu camal falaynin ama aanba la ikhlaasba aysan ka ahayn qofku fa akhadahu wou qabtay falam yazal kama zuulin yucadibhu inuu cadaabayo xataa dalla cala algulaami ruuxan yaa kuu sheegay xataa dalla cala algulaami ilaa uu ka tusay wiilkii fa jii'a bilghulaami wiilkii baa loola yimid ayaa la keenay faqaala lahu lmeliku boqorkii wuxuu ku yidhi ey bunaya qad balaqa min sixrika waa sirayaa maogtaha nacam waa nin dhallinyaraani qad balaqa min sixrika sixirkaaga wuxuu gaaray maa tubri'u lakmaha walabrasa yacnii waxaad aad aad caafimaad siinayso kan indhala-aanta ku dhashay walabrasa bariska wa tafcalu wa tafcalu ood samaynayso od samaynayso sidaa buu gaaray fa qaala waxau yidhi innii anigu laa ashfii axadan qofna ma shaafiyo inamaa yashfi allaah ilaahay baa dadka shaafiyey tacaala sareeyey fa akhadahu wou qabtay falam yazal yucadibuhu kama zuulin inuu cadaabayo xataa dalla cala araahibi ilaa ninkii yacni caabidka ahaa uu ka tusay fa jii'a biraahibi raahibkii baa la keenay fa qiila lahu waxaa lagu yidhi irjic can diinika war diinkaaga ka laabo fa abaa waa diiday fa dacaa bilminshaariba u yeertay minshaar fa wudica alminshaaru minshaartii baa waxaa la saaray fii mafraqi ra'sihi madaxiisa meesha uu ka kala barmo fashaqahu waa ku dilaaciyey xataa waqaca ilaa uu ka dhacay shiqaahu labadiisii dhinac ayb uma jii'a bilghulaami baa la keenay faqiila lahu waxaa lagu yidhi marka ah, uma jii'a bijaliisi lmelik ah, huma jii'a waxaa la keenay bijaliisi lmelik kii boqorka la fadhin jiray faqiila lahu irjic can diinika war diinkaagan ka laabo faabaa waa diiday fa fawadaca alminshaaru fii mafraqi ra'sihi fashaqahu bihi waa ku dilaaciyey xataa waqaca shiqaahu huma jii'a bilghulaami baa la keenay faqiila lahu irjic can diinika war diinkaaga ka laabo faabaa waa diiday ninkan marka dhallinyarada si kale isaga loola dhaqma sababta ninka dhallinyarada noloshii weli waa u bilaaw xoogaa waa noloshii waa jecel yahay marka waxaa weeyaan marka waa waa la cabsi gelina nacam ilaa waxaan inuu ka laabtaa la rabaa marka isaga xaalkiis waa ka duwan yahay labadaa nin oo kale war ma laabanaysaana layiri kuwaan maya dila horaa laga dilay laakiin fiiri kan fadafacahu ilaa nafarin ba u dhiibay min asxaabihi qaala waxau yidhi idhabuu bihi la taga ilaa jabali kada wakada buur heblaayo nacam fascaduu bihi la kora aljabala buurta fa idaa balaqtum haddaad gaartaan dirwatahu meesha ugu sarraysa dhaladeeda fa in rajaca can diinihi hadduu diinkiisa ka soo laabto fadaaka arrinku iska waadix waa saas wa ilaa haddii kale fadraxuuhu tuura meeshaa ka tuura fadahabuu bihi way la tageen fasaciduu bihi aljabala buurtii bay la fuuleen fa qaala wuxuu yidhi allaahuma kfiniihim bimaa shi'ta ilaahu waxaa doontay iga kaafi kuwan fa rajafa bihim uljabalu buurtii baa ku gilgilatay fa saqaduu way ka daateen oay ka dhaceen wa jaa'a waa yimid wiilkii yamshii xaal uu soconayo ilalmeliki boqorkii uu xaggiis usoo socday ay u yimid fa qaala lahu lmeliku maa facala asxaabuka boqorkii baa wuxuu ku yidhi maa facala asxaabuka oo dadkii aan kuu dhiibay maxay sameeyeen buu yidhi fa qaala wuxuu yidhi kafaaniihim allahu tacaala ilaahay baa iga kaafiyey fadafacahu ilaa nafarin koox kale koox buu u dhiibay min asxaabihi faqaala dahabuu bihi la taga buu yidhi fa axmiluuhu fii qurquurin doon ku qaada buu yidhi doon yar ku qaada doon wa tawasaduu bihi la dhexdhexaysta albaxra badda badweynta la galo la dhexdhexaysta badda fain rajaca can diinihi diinkiisa hadduu kasoo laabto fadaaka falamru waadixun weeyaan oo soo celiya wa ilaa faqdifuuhu tuura haddii kale fadahabuu bihi way la tageen faqaala waxa uu yidhi allaahuma yaa allaahu akfiniihim ilaahu iga kaafi kuwan bimaa shita waxaad doonto allaahuma akfiniihim ilaahu igaga kaafi bimaa shita waxaad doonto fankafa'at bihim asafiinatu doontii baa la gadoontay <clears throat> fagariquu way maashoodeen wa jaa'a waa yimid yemshi isagoo soconaya ila ilalmeliki boqorkiiba u yimid fa qaala lahu lmaliku boqorkii wuxuu yidhi <clears throat> fa qaala lahu lmeliku meligii boqorkii waxau yidhi maa facala asxaabuka <clears throat> asxaabtaadii ka waran maxay sameeyeen aan kuu dhiibe faqaala wuxuu yihi kafaaniihim allaahu tacaala ilaahay baa iga kaafiyey faqaala lilmeliki boqorkii wuxuu ku yidhi marka wiilkii baa dhahayo innaka adiga lasta ma tihid biqaatilii mid aniga idilaayo adiga mid aniga idilaayo ma tihid buu yidhi <clears throat> xataa tafcala ilaa aad ka samayso <clears throat> maa aamuraka bihi waxaan ku fari doono qaala wuxuu yidhi maa huwa oo maxay tahay <clears throat> qaala waxau yidhi tajmacu nnaasa dadkaad kulminaysaa fii saciidin waaxidin ummadda dhan ayaad hal gegi hal meel ayaad dadka ku kulminaysaa hal bannaan oo weyn baa dadka ku kulminaysaa <coughs> wa taslibunii waa ixirxiraysaa markaa calaa jidcin geed dogoba ayaad igu xirxiraysaa geed timira <coughs> huma markaa dabadeed khud qaado qaado sahman qaado leeb min kinaanatii qunuxayga ka qaado kinaanada marka waxaa weeyaan waa weelka lagu rito leebabka nacam qofka falaaraha gemahayo fallaar badan oo haystaa ma ogtahay <coughs> weelka marka uu <coughs> qoriga ah ee lagu shubto marka fallaaraha lagu rito oo markau mid gamaba kan kale oo kasoo baxsanayo <coughs> ayaa waxaa la yidhahdaa kinaana layidhaha kinaana ayb marka wuxuu yidhi uma khud qaada sahman qaada min kinaanatii qunuxayga ka qaado <clears throat> uma markaa <clears throat> dabadeed <clears throat> daci sahma leebka markaa waxaad saartaa fii kabidi alqawsi qaansada beerkeeda dhig yani qaansada dhexbartankeeda dhig buu yidhi leebka ayb uma markaa dabadeed qul bismi illaahi dheh rabbi lulaam qul bismi illaahi rabbi lghulaam sidaa dheh ayb uma rmi markaa dabadeedna tuur <clears throat> yacni uma qul waxaa tiraa bismi illaahi ilaahay magaciisaan kaalmaysan aqtulu waan dilayaa wiilkan bismi illaahi magaca allaanoo kaalmaysanaya rabbilghulaami weliba allahaas yaa wahayna rabbilghulaami wiilka rabbigiis <clears throat> uma armi markaa dabadeed gan fa inaka adiga idaa facalta daalika qataltanii saa haddaa yeesho ay dilaysaa fa annaasa dadkii buu kulmiyey fii saciidin waaxidin wa salabahu waa xirxiray calaa jidcin geed buu ku xiray dogab ah uma akhada waxuu qaatay sahman buu qaatay leeb buu qaatay min kinaanatihi wiilka qunuxiisii buu ka qaatay uma wadaca sahma buu saaray leebkii fii kabidilqowsi qaansada beerkeeda dhexdeeda uma qaala bismi illaahi rabbi algulaam ayuu yidhi uma ramaahu waa ku tuuray fa waqaca sahmu sahmigii leebkii wuxuu ku dhacay fii sudqihi fii sudqihi buu ku dhacay dhabankiisuu ku dhacay dhafoorkiisa ayuu ku dhacay famaata waa dhintay cunugii faqaala naasu dadkii waxay dhaheen aamanaa birabbi alghulaami wiilka rabbigiisaan rumaynay ummaddii dhammayd baa marka muslim ku noqotay nacam ninkii marka waagaa ku beriyey <clears throat> aamanaa birabbi algulaam bay dheheen rabbiga maxaa yeeley asagii awoodiisii waa awoodiisii waa ku dili waayey wuxuu ku dilay marka awood alle asagaana alle ilaah sheega jira oo rabbi sheegan jira nacam marka inuu isaga been sheegaayey oo rabbi ka awood badan jiray dadkii ogaadeen dadku maahan dabaal <clears throat> ummaddii dhammayd baa marka aamanaa birabbi lghulaam bay dheheen fa uutiya almeliku boqorkii baa loo yimid fa qiila lahu waxaa lagu yidhi ara'ayta balnigo ka waran maa wixii kunta aad ahayd taxdaru inaad ka baqaysod ka digtoon tahay wixii aad ka cabsanayse qad wallaahi baan ku dhaarteen nazala bika waa kugu soo degay nazala bika xadaruka digtoonidaadii waxaa ka baqaysa iyo digtoonidaadii waa kuu timid <clears throat> waa kugu soo degeen qad aamana annaasu dadkii way rumeeyeen ayb marka waxaa qisadaad ka garanaysaa marka sabarka wiilkan nacam qulaamkan sabarkiisa nacam xaqii raadintiisa ku sabray haddana naftiisiiba wuxuu u bixiyey ummaddaas inay islaam noqoto nacam marka ummada fara badan baa ku islaameen asagiina ilaahay wuxuu ku siiyey shahaadow ku siiyey ilaahay subxaana wa tacaala nacam <clears throat> marka halka qof inuu wax bedeli karo qof keligiis nacam inuu wax bedeli karo oo qofku yacni uuna iska dhihin isdhihin keliya yacni boqolaal qof iyo kun qof ayaa loo baahan yahay iyanuusa isdhihine hal nin inuu ummadda wax ka bedeli karin oo qofka uunan quusanin waxaa kaloo eh, qisadan ay tilmaamaysaa mahmaa balaqa qofka quwadiisa iyo boqortooyadiisa iyo meeshay gaarto diinka ilaahay subxaana watacaala inaan la baabi'i karin ilaa in waqtiga ilaahay oo ugu talagalay ma ahan in la waayo qof eh, yani ilaa laga waayo qof allah allah dhahayo ayb marka xadiidkan bishaara ku sugan waqtiyadan hadda aan ku jirno kale nacam ayb oo y maxaa yeele si allaale sidii diinta loola dagaalamaba dadku waa fahmayaan un nacam diintii wax unbay dadka sii fahmayaan soo ma garan oo maanta dhan yacni waxaa weeyaan dadka diinka la diriro waxay leeyihiin markay khida iyo maal ku bixiyaan oo feker keenaan oo cabaar markuu fekerkaas socdo meel kalea wax ka baaba-een bay dhahayaan meel kalea wax ka baaba-een ayay leeyihiin nacam oo wax kalaa kusoo meel kalea dhibaato kaga imaanay nacam ayb marka wahada fadlullahi tabaaraka watacaala annaga un baana laga rabaa inaan ilaahay subxaana watacaala dacwada ay dhab naga ahaato isla markaana yacni annagana aan is islaaxino heyrkeenna inaan aan islaaxino oon hagaajino nacam hal qof inuu yacni wax islaaxin kara xataa inuu cilmi badan oo lahaada keliim yacni shardi ma aha nacam ayb oo waxaa weyan inta uu yaqaano hadduu ilaahay ku caabudo kuna dadaalo inuu intaas yacni dadka wax ugu qabto intaasna wax ugu qaban kara nacam iyadoo doorka dadka cilmiga le dabcan aan la inkiraynin nacam cilmi la-aan qof laak haddoo waxbaan qabana dho waa waxa uu qabanayaba uunan ogeyn waxa ay yihiin kaasise wax ma tara nacam wuxuu haleynaya ka badan kaasoo kale nacam laakiin waxaan sheegaynaa qof yacnii waxa uu og yahay inay xaq yihiin ou hubo intaas hadduu dadkii ilaahayna ku aqoodo dadkiina kula dadaalo in wax ka imaanaya nacam <coughs> oo aan la yaraysanin marka wuxuu yidhi fa amara bilukhduudi godod ayuu faray in la qodo fa amara wuxuu amray bilukhduudi godod biafwaahi sikaki jidadka afafyaalkooda in laga qodo fa khudad waa la jeexjeexay godadkii wa udlima fiiha niiraanu dab baa laga holciyey oo laga shiday wa qaala waxa uu yidhi man lam yarjic can diinihi qofkaan diinkiisa ka laabanin fa aqximuuhu fiiha ku tuura aw qiila lahu waxaa la yidhi iqtaxim gal fafacaluu waa yeama qiila lahu waxaa loo dhahaya iqtixim gal fafacaluu sidaabay yeeleen xataa jaa'at imra'atun dadkii marka wax u aaba yeela ma jirin xataa jaa'at imra'atun haweeney baa lasoo gaarayoo timid wa macahaa sabiyun lahaa haweentaasoo sabi yaroo ay wadato wadatay fataqaacasad way ka fulayowday an taqaca fiihi inay ku dhacdo cunugiibay u cabsatay waa ka fulayowday xoogaa fa qaala laha wiilkii baa wuxuu ku yidhi yaa ummaa hooyoy isbirii sabar fa inaki cala alxaqi xaqa ku taagan tahay isbiri sabr fa inaki adigu cala alxaqi baa ku taagan tahay marka ummaddaasoo dhan markaa soo martay islaamka yani dadkaasoo la wada laayey haddana maca dalika waa islaamku waa taagan yahay asxaabuulkahfina waa ogtihiin say ugu sabreen ayaguna xaqii iyo yani raadintiisii iyo diintoodii la baxsasho ay la baxsadaan iyo siday ugu dadaalayeen ayb dirwat ljabali aclaahu weeyaan wahiya bikasri daali اlmucjamati wa damihaa saas weyaan dirwa alqurquuru bidami lqaafayni laba qaafka godaalkiisa la akhriyay nawcun min asufun nooc doomaha ka mida wa wsaciidu huna alardu albaarizatu waay dhulka yacni baariska ee banaan gegida ah alukduudu ashuquuqu weeyaan dildilaaca fi l ardi dhulka yacni dhexdeeda ka nahri sagiiri oo kale webiga yarka oo kale udrima uuqida waa la huriyey wankafaad ee inqalabad waa gadoonta wataqaacasad tawaqafad way joogsatay wajabunad way fulayowday wacan anasin radi allaahu canhu qaal mara anabiyu sala allahu aleyh waali wasalam nebigu wuxuu soo maray bimra'atin haweeney tabkii ooynayso cinda qabrin qabri agtiisa ku ooynayso fa qaala waxau yidhi itaqi ilaahay ka cabso wasbirii sabr fa qaalat waxa ay tiri ilayka canii iga dheeraaw bay tiri fa inaka adiga lam tusab laguguma asiibin bimusiibatii musiibadeydoo kale waxa ay haystoo kale kuma haystaan bay tiri walam tacrifhu mana aynan garanaynin oo hadday taqaan sidaa ma dhahdeen rasuulka caleyhi salaatu wasalaam faqiila lahaa waxaa lagu yidhi inahu nabiyu sala allahu aleyh waali wasalam ninkaas saas aad ula hadlaysaa waa nebiga sal l slam faatat baaba nabiy nebiga albaabkiisii bay timid sal l salam falam tajid ma aanay helin cindahu agtiisa bawaabiina dad waardiyayaal ah kuma aysan ku arkin fa faqaalat waxay tiri lam acrifka anu kuma aqoonin fa qaala waxau yidhi inama asabru sabarku cinda asadmati aluulaa dhaawaca hore musiibada horteeda musiibada markay dhacdo horraanteeda u ahaaday inama asabru sabarku cinda asadmati aluulaa musiibada iyo yani xanuunka horaantiisa hore ayuu ahaaday sabarka wax ku oolka waa kaas marka nacam laakiin markaad soo ooyin bogatay oo aad yacnii maanta dhan is marka dambe un haddaad tiraa iska sabraa kaasoo kale maaha marka nacam xadiidkan marka waxaa laga qaadanaya dadka in sabarka la faro waxaa kaloo laga qaadanayaa in sabarku musiibada marka ugu horeysaa sabarka lala bilaabo oo qofka markay musiibada ku timaaday ku dhacdaba inuu markaas sabarka uu sameeyo kaas waa marka sabarka ajrigiisu badan yahy inamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bigayri xisaab sabarkana ma mancinayo ma diidayo qofka inuu ooyo ama uu xanuunsado qofka dabcan yacni haddii uu wixii uu jeclaa uu waayo qalbigiisa murug waa gele indhihiisa ilin waa ka imaanaysaa taasi maahan sabarka ma ka hor imaanayso maxaa yeele wax sabro nebiga ugu weynaa sala allahu aleyh waali wasalam maca dalika waa wiilkiisi waa u ooyey oo waxa uu yidhi ibraahim markuu dhintay ina alcayna latadmac ina alqalba la yaxzan walaa naqulu ila maa yurdi rabba rabbi raalli garaya un baan dhahaynaa buu yidhi bacdi almutasawifa mutasawifada qaarkood ba waxaa laga sheegay inay iyagu yidhaahdaan qofkii cunugiisa ou dhinto ee aan qoslin saabir ma ahanay dheheen kuwaasoo kale marka waxaa weya waa khalad sababta dabeecadii bani aadamkana way ka hor imaanay ko thaaniyan haddana waxay ka hor imaanaysaa raxmaddii lagu faray adiga raxmadda laftirkeeda ilaahay baa lagu caabudaa maogtahay iyo shafaqada caruurta marka taasi hadaad yacnii qosol ku bedesho hata nin qalbi adag baad noqonaysaa nacam qalbi adeygana ilaahay subxaana wa tacaala waa looga waxyaabaha marka wuxuu kamid yahay waxyaabaha alle laga magan gala nacam soo ma garan marka kuwaasoo kale sheekhulislaam ibnu taymiya waa radiyaa nacam nebigaa afdalmuwaxuu ahay afdalu saabiriin maca dalika waa ooyey nacam macquul maaha yacni inay adigu isku mid kuu noqoto cunug inuu kuu dhasho iyo inuu cunug kaa dhinto isku mid inay kuu noqoto lagugu adoonsada saas de waxaa weyan takliif maa laa yudaaqa waay nacam taasi tahay soo nacam waxaa xadiidka sidoo kale culamada qaarkood ay ka qaateen haweenku inay qubuurta ziyaaro karaan laakiin inay ku noqnoqdaan loo diiday nacam oo xadiidka marka lacana allaahu zawaaraati alqubuur ayaa waxay leeyihiin marka waa tikraar takraar mubaalaqa waay mubaalaqadaa loo diiday dhaheen laakiinse waa loo ogol yahay mararka qaar haddaanay iyadu xumaan ku samaynaynin iyo qalad maxaa yeele nebigu haweentan kuma dhihin qabriga maxaad u booqanaysaa ma dhihinay dheheen soo ma garanin taa marka iyadu xadiidkan way ku keenaan culamo badan baana u deliishatay masaladana masala khilaaf ka taagan yahay weeyaan xadiidkan iyo axaadiid kaleba waxay tilmaamayaan xadiidkii kale isna caaisha radiallahu canha ay tiri maadaa aquul maxaan dhahaa rasuulka ilaahayo markaan qubuurta booqanayo ducadii qubuurta ayuu nebiga u sheegay hadday xaaraan ka tahay ha aadin u dhihi lahaa rasuulka caleyh salatu wasalaam marka axaadiid fara badan baa baabka kusoo aroortay culamada qaarkoodna sida sheikhulislaam ibnu teymiya iyo kale ibnulqayim iyana waxay qabaan inaysan aadi karin aynanna booqo karin xadiidkan lacana allaahu zuwaaraati alqubuur bayna daliishadeen waxayna dhaheen zuwaar macnaheedu takraar iyo mubaalaqa ma aha zawaar ma aha nacam zuwaar waa jamac waay dheheen nacam jamcu taksiir waay nacam marka zaa'iratun eh, zaa'irun zuwaarun saasoo kale nacam zaa'ir waa hal ninood wax booqday zuwaarna waxaa weeyaan waa niman badan oo yacni jamac waay nacam dad badanoo wax booqdo marka lacana allaahu zuwaaraati alqubuur marka macnaheedu waxay tahay haweenka qubuurta booqdo nebiga lacnada o lacnada laga wadaa mubaalaqa meeshan kuma jirtay dheheen xadiidkanna waa xadiid ansaxay uma banaana marka sidaa darteed bakar abu zayd risaalo yarou ka alifay isagoo marka saas marka inaynan booqanayn ayuu ku tegay dabcan saasayna rajaxaan culamadan xijaaz sheekh alalbani isagona dabcan waxuu arkaa yani inay banaan tahay haddii yacni fidna ka maran tahay meesha haddaanay fidno oolin haddaynan ku noqnoqonaynin sababta noqnoqoshada loogu diidayana wax kale maahne waxaa weeyaan jazaca iyo argagaxa ayaa ku badan eeka nacam waxaa laga yaabaa inay meeshii ku qayliso marka hadhow ku dambaawdo marka ayb waxaa kaloo laga qaadana xadiidkan nebigu bawaabiin ma lahaa jirin nacam marka nebigu marka hore laba xaalood buu soo maray marka hore waa la ilaali jiray markii laakiin ay soo degtay yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ileyka min rabbika wain lam tafcal famaa ballagta risaalatah wallahu yacsimuka min annaas wallahu yacsimuka min annaas markay soo degtay iska taga buu yiri marka dadka nabiga sal sl kadib lama ilaalinin sooma garan bawaabku marka dadka bawaabku khulafaa raashidiinta iyo khulafadii ka dambeysay iyo dadkii ka dambeeyay aan ujeedaa umaradii muslimiinta dambe way lahaan jireen bawaab oo dadka yacnii usoo gudbiya danahooda amiirka usoo gudbiyo oo marka dadka saa ugu soo galaan bawaabku sidiisa uma xuma marka qofku inuu bawaab yani amiirku inuu waardiya yeesho ama secretary samaysto iyo iskeed qalad uma aha nacam ayb xaaladahana muqtadahana kala duwanaa kara nacam xilliga nebiga caleyh isalaatu wasalaam waqtiga nebiga inuu muqtadaha dadku inay yaraayeen ama muqtadaha shayga baahida keenaysa inay yarayd baa laga yaabaa laakiin waqtiyadii dambe baahidayaa badata nacam in bawaab marka qofka loo samaysto xaajaadkiisii kala ratibo oo dadka u jooga faylashooda soo gudbiya iyo kuwa kale waqti yacni ballan u sameeyo iyo dadka hadda sidii horeo kale ma aha nacam taa marka waa wax ku xiran un u khuduucayo nidaamka iyo yani iyo axwaasha u khuduucayo fa laakiin inuu ka xijaabta maaha bawaabka in loo samaysto maaha dadka in dadka madaxdaa yacni inay shacabkooda ka xijaabtaan maaha oo aynanba aragba dadki ayaga aynan is aragba ma fiicna nacam habkaas inay u samaystaan ma aha nacam dadka yacni iyaguna marka inay maxaa yeelay ninkan madaxda dadkuu madax u yahay dadkuu mas-uul ka yahay wuxuu wax ku yahay waa dadkiisa marka waa inay dadkiisu marka ay waqti inuu leeyahay dadku axwaashooda uga warqabo culummada waqti ay usoo galaan inuu leeyahay dadka odayaalka waqti ay usoo galaan inuu leeyahay taas iyadu waa waa muhim waana daruuri siyaasadayna muhim u tahay xadiidkiina waa tou ahaa marka qofkii yacni dad inta amiir u noqdo xaajadooda ka xijaabto oo aan dantoodaba fiirininoo tiisa keliya fiirsado ilaahay baa ka xijaabanaya isagana maalinta qiyaamahan ah haddana waaba muuqanaysaa waxaa weeyaan waad arkaysaa yani cariiriga ay ku jiraan dadka madaxtinimada lagu ibtileeyen qofkii minyowm ou madaxtinimo galo cariiri markaasa ugu horeyn maxaa yale dadka danahooda ka xijaabana allaasna tiisa ka xijaabanay nacam markaasu wuxuu noqonayaa markaasa rafaadka iyo dhibaatada iyo nacam oo qaarkood jidadka ay maraayaan yacni in loo sii xiro oo maanta dhan ummaddii la lugooyo xataa oo dadku ay habaarayaan maa oo ummaddii dhammayd hal waddo un loo furo inta kale yacni amiirkiia maraayo madaxweynihiia maraayo halkaanay ka dhacday laleeyahay dhibka uu qaba nacam zoonka uu degeynayso waxba usoo dhowaanin isaga cabsi fara badan waxaas marka waxaa weeyaan aakhiro xisaabteedina waa dheer tahay waxyaabaha marka in la dalbado ama yacni la imaaradu faa faa'iida ma laha dalbashadeeda nacam aaday u xun nacam nebiguna waaba reebay caleyhi isalaatu wasalaam wa fii riwaayatin limuslimin haweentaas oo tabkii u ooyeysa calaa sabiyin sabi oo lahaa iyada ay dhashay lahayd wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh ali wasalama qaal yaquulu allahu tacaala alla wuxuu dhahayaa maa licabdi lmu'mini cindii jazaa'un maa licabdii addoonkayga uma sugnaanin almu'mini ee mu'minka ahaa cindii aniga egteeda jazaa un abaalmarin idaa qabadtu haddaan qaado safiyahu kii uu doortay ou jeclaa min ahli dunya dadkii adduunyada joogay ah ahalkiisii adduunyada huma markaa dabadeed ixtasabahu uu ku ajar tirsado agteyda abaalmarin kuma laha ila aljanna janno mooyaane janno unbuu kuleeyahay rawahu lbukhaariyu addoonkayga mu'minka abaalmarin agteyda kuma laha haddaan ka qaado qofkii ou jeclaa adduunyada ku sabra markaa ku ajar tirsado ila aljanna janno unbaan ku abaalmarinaya marka jannada goormaa marka abaalmarin oo uu helayaa waa huma axtasabahu shardigaasaa ku xiran waa inuu ajar tirsado oo inta sabro weliba ajriga uu ku xisaabtamo taasuu ku helaya marka ajrigan maa licabdii yaquulu llahu tacaala alla wuxuu dhahayaa maa licabdii addoonkayga almumini muminka ah cindii aniga agteeda uma ahanin jazaa un abaalmarin idaa qabadtu haddaan qaado oon oofsado safiyahu kii uu doortay ee uu jeclaayo min ahli dunya ah adduunyada dadkeeda ah uma markaa dabadeed ixtisabahu uu ajar tirsado ila aljannatu janna mooyaane rawaahu lbukhaariyu wabillahi towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina muxamed wcala alihi saxbi wasalam